haajiray wadamada reer galbeedka nolosha ay ku nool yihiin gaar ahaan dhalinyarada waxyaabaha ay waajahayaan iyo xaqiiqdeeda inaynu ka waranno qaybtii hore waynu ka soo hadallay dhalinyarada halkaa ku nool iyo mujtamaca muslimka halkaa ku nool mashaakilaadka waaweyn ee haysta waxaa laga yaaba ku inay qaar leeyihiin wadaadku wuxuu soo urursaday wixii negatifeka ahaa ama wixii intii xumayd runtii marka arrinkaa laga hadlo waxa weeyaan meeshaasi wax wanaagsan ma laha anigu runtaan doonayaa inaan ka sheego marka la ysbarbar dhigo wanaaggeeda iyo xumaanteeda boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxa xun xumaantooda ayaa ayaa badan tusaale yar ayaynu soo qaadanaynaa boqol iyo konton sannadood ka hor ayaa dad muslimiina waxay u hijroodeen waddanka la yidhahdo brazil iyo venezuela oo latin america ku yaal ayay u hijroodeen dad muslimiina ayay ahaayeen waxay ka hijroodeen lubnaan iyo filistiin iyo suuriya dhulkaas ardu shaam loo yaqaano ayay ka hijroodeen boqol iyo konton sannadood ka hor halkaas ayay degeen islaamkii ay wateen miyay gudbiyeen oo jiilashii ka dambeysay miyay ka dhaxleen mise waa maya jawaabtu waxaa weeyaan waa maya maanta dadkii halkaa degay brazil degay iyo venezuela ubadkii ay meeshaa kaga tegeen waa kufaar gaalo weeyaan innaguna maanta dadkeena muslimiintae waddamada reer galbeedka dhex degay waxaynu waajahaynaa isla arrinka ah anigu maadaama shan iyo toban sannadood aan ingiriiska macalinka ahaa oo ubadka soomaaliyeed aan ku dhex jiray iyo aabbayaasha soomaaliyeed iyo hoyooyinka soomaaliyeed iyo mujtamaca soomaaliyeed ee halkaa ku nool waxaa ii soo baxday in wixii brazil ka dhacay iyo venezuela in ay nagu soo fool leedahay haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddaa aanu farag u furin waddanka maanta muslimiinta ugu tirada badanle waxaa la hahdaa indonesiya saddex boqol iyo labaatan milyan oo muslimiin wax lagu qiyaasay ayaa ku nool dadka halkaa ku nool waxay ahaayeen wathaniyiin dad caabudo asnaamta iyo waxa dad muslimiina oo ducaada ayaa u tegey islaamkana gaarsiiyey oo waddankaasi maanta boqolkiiba siddeed iyo sagaashan shan iyo sagaashan ugu yaraan muslim uu yahay dadka iyaga u tegey waxay u socdeen ilaahay dartii laakiin inagu runta haddaynu ka hadalno yurub iyo latin america yurub iyo north america waxaa loo doontay nolol ayaa loo doontay ee dacwo umaanan tegin nolol ayaa loo doontay noloshiina waxyaabihii aynu ka soo warannay ayay noqotay haddaba dib haddaan ugu soo noqdo waxyaabaha ummadda halkaa ku nool ee soomaaliyeed iyo muslimiinta kaleba haysta waxaynu marka hore ka soo warrannay iskuulaabka waxyaabaha loogu dhigo in uu ka mid yahay ilxaadku ilaah diidnimada oo ilaahay ma jiro lasoo baray ubadka waxaanu kaloo ka soo hadallay waxaa loo yaqaano l g b t q in iyadana la baro oo dhaqan dhaqanka lagaga bedelayo waxaynu gelaynaa iminkana waxyaabaha kale ee dhalinyarada iyo mujtamaca meesha ku nool haysta ubadka muslimiinta ee halkaa ku nool oo kuwa soomaalidu ay ka mid yihiin iskuulaadka ay dhigtaan intooda badan waxay raacsan yihiin kaniisado kaniisado ayay hoos tagaan waxay hoos tagayaan iskuulaadka ay wax ku bartaan wuxuu raacsan yahay kaniisad ama waa catholic schools iskuol ay leeyihiin dad catholic ah marka ilmihii waxaa loo soo dhigayaa caqiidadii nasaarada waxaa loo yaqaano trinity trinity waxa weeyaan atatliif saddex ilaah inay jiraan marka ilmihii yareeraa ee soomaalida anigu waxa u dhigi jiray in badan oo ka mid a ah waxaan arkay iyagoo ka adeer ma og tahay macalin ma garan ma og tahay ilaahay hee bayni wuu haystaa ilaahay wuxuu haystaa baybi baybi waa maxay waa ilmo yar magaciisana waxaa la hahdaa waa ciisa calayhi salaatu wasalaam marka waa inaad ka dhaadhicsaa ilaahay inuu mid yahay ciisena uu yahay rasuul ilaahay marka ilmo yar oo loo dirayo iskuul katoolig ah maxaad ka sugaysaa inuu noqdo katoolig ama wax badan ay ka saamayso katoolignimadu shaykhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacala waxau yihi ra'ayna almuslimiin aladiina akaruu min mucaasharati alyahuud wanasaara hum aqalu iimaana min gayrihim aladiina jaradu lislaam wuxuu leeyay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxaynu aragnay oo tijaabo lagu ogaaday muslimiinta badsaday inay la noolaadaan oo dhex galaan yuhuudda iyo nasaarada aqallu iimaanan min gayrihim dadka aan yuhuudda iyo nasaarada dhex gelin way ka iimaan yar yihiin waana dhab weeyaan maanta dadkiina halkan ku nool ay wejiyadooda saa unuurayaan iyo dadkii yurub aan kaga imid isku iimaan ma aha waayo kuwaasi waxay dhex galeen yuhuud iyo nasaaro iyo dad aan diin haysan idinkuna fadliga ilahay maydaan dhex gelin marka waxa weeye waxaad arkaysaa ilmihii yareera ee soomaalida iyagoo xifdisan nashiidooyin ay leeyihiin kaniisaduhu tun yar baa ku uri maalin may qur-aankii ayaan ugu taagi waayey inay alam tara dhaafi weydo alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil lix bilood ayay ku jirto lix bilood lix bilood markaa gabadhan bal waxbaa si ah maxaad haysaa markaase waxay leedahay anigu wax kalaan aqaana maxaad taqaanaa i know christian songs adaashiidda masiixiyaddaan aqaanaa bal wax iiga sheeg indhahan baa isu qaata waxa leedahay o jesus safe me ciisow i badbaadi you are there in front of me behind my back on my right side on my left side you are everywhere you are the father you are the son kulli waa shirki iyo kufri weeyaan waxay leedahay ciisow hortayda ayaa taagan tahay xaggayga dambe ayaa taagan tahay dhabarkayga midig ayaad iga xigtaa bidix ayaad iga xigtaa you are the lord you are the father ilaahay runtaad tahay aabbihii baad tahay you are the son of god waxaad tahay ilaahay ilmihiisii walciyaadu billah xaggee waxaa ka keentay iskuulkeeda ayaa wuxuu raacsan yahay iskuulka tooniga ayay dhigata waxaan kuna adeer imisaad xifdsan tahay one thousand songs kun bayd ayaan xifdisanahay kun bayd ayaan xifdisanahay alamtarana waan ku karlaah markaad tidaada ka soo baxa qur-aankii alamtara ka soo baxa markooda odhanaysaa alamtara balaabalaa yuno alam tara balabala yuno alam tara balabala yuno maxay tahay macnaha alam tara wixii ka dambeeya ma garanay weeyaan alam tara wixii ka dambeeya kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil ma garanayso alam tara yuno balabala waa kaa markaa ilmahaasi qalbigiisa dhaawac intee leeg ayaa gaadhay dhaawacaadi aad u fara badan ma aha sida dadku ay moodayaan marka ay dadka qaxootiga ah ay ka degaan new york ama ay ka degaan london ay ka degaan ama ay ka degaan waddamada gaaladan ay ka degaan waxaa lagu soo dhaweeyaa ubax waxaa lagu soo dhaweeyaa firqa qoox u haysta uu nin wato iyo caruur iyo dumar u heesayaa soo dhaweeya waxaa loo soo dhaweynayay guryo waaweynoo shan qola ayaa la dejiyaa masruuf iyo biil fara badan ayaa la siiyaa waxaasoo idin maxaa loo yeelayaa ubadkaa yaryarka ah ayaa la doonaya aniga layma doonayo waayo anigu waddanka waxaan ka imid anigoo muslima oo qur-aanka in badan xafidsan oo diintii caqiidii bartay anigu waxbay kama qaadayaan mana doonayaan laakiin waxay doonayaan ilmahayga ilmahaygay doonayaan inay yidhaahdaan waxaan iminka idiin sheegayey inuu markaa waxaas ilmaha waxyaabaha saamaynta kule waxaa ka mid ah ciidaha gaalada gaaladu innagu waxaynu leenahay laba ciid ciid uladxaa iyo ciid ulfitr iyagu ciido fara badan bay leeyihin ciidahoodaas ayaa waxay saameynayaan ilmihii iskuulka markuu tago ilmo kale oo masiixiyad ama kiristaan ah ayaa wax wada dhiganaya markaasaan leeyahay nagala soo qayb gal tomorrow we are having halloween full of fun bari waxaan leenahay ciid ihaahdo halaweyn oo madadaalo iyo qosar badan ka soo qayb gal markaasaa ilmihii waxay ku weydiinaya adeer berri waa halaweyn halaweyn haddaan ka qayb gala ka waran war ciiddaasi shaqo kuma lihin muslim baa nahay dasood feen oo kornay waxaas cadaalad maaha waxaad ku hadlaysa cadaalad maaha nooda aan mutagne halawiinay maxaa tahay koob iyo soddonka bisha octoobar ayay u dabaaldegaan ciidda halaweynka ilmaha yaryar waxaa loo xirayaa costume wax la yihahdo waa dhar dharka lagu dabaasho oo kale isu eg oo isku wada isku jooga wejigana wuu qarsanayaa ciyaalka markaa waxay samaynayaan way daweersadaan weelo yar bay qaadanayaan xaafadaha ayay kusoo wareegayaan waxay halowiin halowiin halowiin swit swit swit nacnac nacnac halloween halowiin waxaas leeyihi marka ilmihii waxaa arkaysaa ilmihii dhuuntay oo waxa dhexdayda sito oo doonay inuu raaco marka waxa ilmihii ilmihii ay isku fasalka hayeen uu saameynaya haliwiinta waana habeenka ay ugu badan tahay ee caruurta la hado niman maafiya ah ayaa ka faa'iidaysta oo ilmaha boqolaal kun baa habeenkaa la hadaa gaaladu xataa ilmahooda way daba socotaa meelahaasay ka eegaan laakiin ciidihii noocaasoo kale ah ayay ilmihii muslimkaa way saameynaysaa waxaad arkaysaa shan iyo labaatanka bisha december oo yidhaahdaan waa maalintuu dhashay ciisa calayhi salaam maalintaa iyada ah waddanka daaqadaho idin waxaa saaran bahal yar oo caruusad oo kale ah caruusad yar weeyaan oo la sameeyey oo maro yaroo cas xidhan waxaa la yidhahdaa magaciisa garh weyn uu leeyahay cad oo caddaana saint claus ba lahda saint claus saint clauskaas daaqad walbo ay ingiriisku ay u saaran yahay marka ilmihii waxay ku odhanaysa adeer why don't we have saint claus on our windows oo daaqadeenna maanta daaqadaha aynooba saarno saint claus ma haysano maxaa dhacay annaga muslim baa naha leedahay idinku mar walba wax kasta diidaysaa muslim baad nahay markaasaa wuxuu ku leeyahay ardayga ada wax u dhigaya mid babaale wuxuu ugu wariy adeer have you ever seen god in your life noloshaada weligaa ilahay ma aragto markaasaa ku wuri ma arg ilaahay adduunka laguma arko markaas sooka <laughs> daaqadaha yaal yaalla maaha weerarkaagu daaqada waa kaa soo rabxe shaarka cas xihan marka ilmihii yaraa wuxuu moodayaa sawirkan garhka cad leh af soomaaligu mararka kugu sheegayaan ha ilaahay daaqaduu saaran yahay garh cadna wuu haystaa iyagu wax walba wuu haystaa wey af waa af soomaalisha jaban cadna wuu haystaa marka waxa weeyaan daaqadaa waxaa sawiran sanamkaa yare daaqada yaalla oo loogu sheekeeyo habeenkii markaad seexato ayuu barkinta hoosteeda wuxuu kuu gelinayaa swiits nacnac ayuu kuu gelinayaa ansam tib iyo waxoogaa yaroo bakshiisha oo lacaga gaalada marka waxay sameeyaan caruurtooda habeenkii barkinta ayay waxay usii hoosgeliyaan markuu seexdo ah, konton din afartan din lacag baa loo hoosgelinayaa iyo waxoogaa yaro nacnaca ah. markuu soo tooso subaxda u arkuu leeyahay yes halay waxaa wey waaa la ii geliyey clos wuxuu siiyey nacnac iyo eh, lacag markaasay kuwii soomad waay kuleeyihiin adeera you know my bilow is always empty aniga barkinteedu maranba way maran tahay lacagna kama helo nacnacna kama helo anigu waa st clos uu necab yahay war muslim baa tahay maanta oo dhan intaasad isku haysanaysaa adigu muslim baa tahay muslim baa tahay allah waa allihii cirka abuuray dhulka abuur adigu ku abuuray daaqadna ilaahay ma yaallo daaqadna lama dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxa ilmihii caqiidadooda waxaa ku dhacday balbala way way way gelgel ma sugna maalma maalmaha ka mid a waxaan tegay xaafad aan caruur aan waxa u dhigi jiray tarbiya islaamiya in wuxuun la soo badbaadin karo waxay ahayd maalmihii loo dabaaldegayey ciidda kristanka tu yar hooyadan waa xaafid qur-aan gabadhaas taayar hooyadan maasha allah waa hooyo soomaaliyeed oo xaafid qur-aan aabbaheedna waa nin mutadayin jiddan aada u wanaagsan tii yarayd miis yaraatan oo kale ku fadhidaa dhabanada waxay marsatay saliibkii iyo calanki ingiriiska iyo laanqeyrtii kristanka iyo dhabanada marsatay markaa waxay leedahay im christian im christian bay leedahay ana masiixiy ana masiixi ana waxaan ahay cristaan cristaan baan ahay hooyadeed madbaxa dabadiisa ayay ku jirtaa halkaas ka soo qayleysa sheekh axmedoo naagta iga qaro igala hadal naagta iga aamusii maxaad aamusiin karaysa iskuulkii ayaa waxaa saamayntiisii ku yeeshay nin aanu saaxiiba aan wuxuu ii sheegay maalin maalmaha ka mid a macnaha tusaalayaashaas tusaalahaasi kumanaan la mida ah oo ayaa joogta waddanka wuxuu uhi maanta waxay ku dhacay baa kaga sheekeeyey axmed waadiyaaris maxaa ku helay iskuulkaan tagnay yuuri waa maalmihii ciidda kristanka loo dabaaldegayay marka kii yaraa waxaa la soo siiyey inankiisa koofiyad yar ay ku qoran tahay mary christmas Ah, merry christmas waxaasay isugu soo salaamaan oo marka waxa weeyaan eh, ciiddii waxaa wey ciiddii kristanka oo farxad leh wax noocaas marka kii yaraa koofiyad yaraa cas oo dhexda farkaga qoranta caddaana merry christmas ayuu madaxa ku sitaa gaalnimo madaxa ku sitaa kufri iyo shirki ayuu madaxa ku sitaa marka markaan waxoogaa soo soconay dee soomaali waa iska taqaanaa innaga deg deg baa nagu imtixaanay kii yaraa intuu guriga geeyey koofiyaddii markuu iska iloobo inuu wax ka dhaadhiciyo ahay marka waxoogaa soo soconay ayaan koofiyadii ka dhuftay guddaafada halkaasan ka tuuray markaasuu kii yaraa xanaaqay weli give me my hat isii koofiyadeyda markaasaan uri aabu muslim baa i am not muslim muslim ma ihi isii koofiyadeyda muslim muslim ma ihi anigu marka waxaa arkaysaa halkaas ilmaha dhibaatada haysata wax la dhayalsan kara inaanay ahayn bal waxyaabaha iskuulaabka mi midhaha ay dhaleen waxaa ka mid a ah, waxaa jooga hablo soomaaliyeed oo ducaada ah, ducaad waxay ducaad ku yihiin christianitiga diinta masiixiyadda madhabta la yidhaahdo johava witness waa madhab la yidhaahdo madhab ka tirsan madaahibta masiixiyadda weeyaan waxaa la yidhahdaa johava witness way wareegaan guryahay wareegaan dadkay guryaha ku garaacaan markaas ayay ugu yeeraan diinta masiixiyadda hablahaas waa soomaali saddex soomaaliya weeyaan oo garanay london bay joogaan waxaa loo diraa guryaha soomaalida soomaalida inay soo gaalaysiiyaan guryaha labada waa adigu waa dad haddana isku family oo qaraabo ah guryaha soomaaliya meeraystaan marka jehova witness qabowga ugu badan oo aanad adigu guriga ka bixi karaynin oo sileeda maanta caawa haddaad baxdo qabowgaasaa ku dilaya ayay soconayaan oo guryahay garaacaya oo way ku imanayaan marka waxa way waxaas gabdhahaasi boor yar bay sitaan boorkaas bay mal meel dhiganayaan xaafadaha soomaalida loogu sheego ayay tegayaan oo ay tabshiir ama tansiir inay dadka gaalaysiiyaan ay marka waxa weeyaan ugu yeerayaan marka meesha fidada intaa la-eg ayaa taalla waxyaabaha kale ee caruurta haysta waxaa ka mid ah ama dhalinyarada haysata iskuulaadkii waxaa ka mid a ah xisadaha lagu dhigto music lesson waa maado maado musica ah. marka ilmaha qalbigiisii maxaa wanaag looga tegay haddii ilaaha diidnimo lagu shubay haddii camalkii qowminuudnimo loo dhigay oo ilmihii la leeyahay macallimadii ama macallinkii wuxuu oranayaa inankii buu ku leeyahay adigu wiil baa tahay fisically sida kaa muuqata suuraddaadu wiil baa tahay but maybe inside waa lay woman waxaa laga yaabaa gudaha inaad dhadi ka tahay naag inaad tahay gabadhii waxaa la leeyahay sida kaa muuqata inan baa tahay laakiin maskaxdaada iyo dareenkaaga iyo gudahaada maybe youre boy ore man waxaad lagaana tahay nin ama wiil manaa sidii ummadda loo qarribi odarata markaasu ilmahaas markuu xaafadda warnay uu leeyahay inantii waxay ohanaysaa waxaa la soo sheegay inaan wiil noqon karo wiilkiiba wuxuu oranayaa laga yaabo inaan wiil iska ahay ama wiilasha kubadda la ciyaaro laakiin gudahayga waxaa laga yaabaa dhawaaq inuu ka baxayo dhadig inaan ahay ilmahaas maxaa u haray marka xiisad music ayaa ku jirta sida loo dhigto xisaabta iyo jikolafiga iyo taariikhda iyo syniska xiisad musicaa jirta oo loo dhigo arday markaa ka mid a ardayda wax u dhigayey wuxuu ku uri ka waran baan ku uri xiisada musico waa dhiganaayu marka anigu wuxuu uri wiiga soo socda drama ku jira ka qayb gelaya drama drama waxa weeya riwaayad riwaayad baan dhigaynaa fasalkeygana anaa laga doortay ardaydaa lagu darayaa riwaayadda dhigaysa laba shay ayaan ayaan dhigi doonaa buuri wadaadan maxaad dhigaysaa i will act like a god horta ani kaalintaydu waxa weeyaan buuli ilaah baan iska dhigi doona ilaah ilaah baan mateli doona ilaah oo maxaad odhan doontaa dhar noocaa la xiri doonaa meel baan fuuri doona oyam am god ilaah baan ahna odhan doona ilaah baa mateli doonaa ilmaha yar markaa maxaa la doonayaa qalbigiisa in laga saaro haybaddii iyo weynidii ilaahay subxaanaه wa tacaala u qalbigiisa kulahaa ilmo yar oo markaa labiiyo toban jir hadduu bato meelaasu ahaa la yihi ilaah baad mateli karaysaa manaa waa ilaah oo ku jeesjeesayo ilaah baa la doonayaa tabaaraka watacaala in lagu jeesjeeso ilmaha yar qalbigiisii ilaahay subxaana watacaala wax haybada iyo wax weyni ah iyo wax cizeyna markaa kuma harayso qaybta labaadna waxaan ciyaari doonaa buu yihi michael jackson ayaan ciyaari doonaa heesihii waxaan qaadi doonaa ninkii la ohan jiray michael jackson uu qaadi jiray ayaan qaadi doonaa meeshaa marka ilmaha waxaa laga dhaawacay oo laga burburiyey iimaankii oo qalbigiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax tacdiimina wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarintii uu mudnaa ma aanay qadarin qalbigiisa markaa waxaa ka baxaysa tacdiimintii iyo weyneynti weyneyntii ilaahay lahaa subxaanahu wa tacaala michael jackson ayaan ciyaarayaa heesihiisi iyo muusigiisiina akhlaaqiyan ayaa loo fasaadinaya marka labo dhanba caqiidiy caqiidada xagga caqiidada iyo xagga akhlaaqdaba waa laga baabiiyey marka waxaan ku uray oo michael jackson heesihiis way adkaayeen ninkaa heesihiisa wax qaadi kara adeer ma laha kan you show me some of it wax ka mida ah way tusi karaysaa haa buu yidhi maalin walba baan blans galay maalin walba waan blans garayaa si fiican baan u aqaanaa dhowr maalmood bee hadha kadib waan soo bandhigaya haye baratus halkaasuu soo istaagay waa isagiio halkan taagan michael jackson qofkii arkay heesihiisa waa isagiio halkan taagan iyo si u xiisaynayo oo macnaha uu u leeyahay anigaaba fasalkii laga doortay waxaan ku uri waxaan wax wanaagsan maaha hooyada iyo aabbaha maad u sheegtid markaas wadkaaday dhow maxay samayn karaan haddaan u sheega maxay samayn karaya uma sheegaya igada marka ilmihii yarkaa ah sidaas ayaa waxa weeyaan caqiidadiisii loo soo loo fasahaadinayaa waxaa kaloo jirta xiisad oo la yidhaahdo swimming class waa xiisadii dabaasho dabaasho waa wax fiican ina dabaasho oo rasuulkeena aba ina baray alay sl ina caruurtiina bara sida loo dabaasho waa wax wanaagsan laakiin iyagu maxay samaynayaan gaar ahaan scandinavianka waddamada sweden iyo finland iyo denmark iyo nor norway wiilkii iyo inantii ayaa barkad lagu wada dhex ridaya oo isla dabaalanaya inantii waxaa loo xirayaa nin isyar oo meelaha jooga lowga iyo kashali yar inankiina nigis yar buu soo gashanayaa oo isla dabaalanaya marka inan yar oo maanta o dhan inan la soo dabaalinaysay hadhow markay xaamada timaado xijaab waa la xijaabataa seen ijaaban fidradii iyo xishoodkii iyo damiirkiibu iskuulkay kaga timid iskuulkay kaga timid cawradeedu way banaysay way isqaawisay inuu ajnabi iyo hortiisa isu qaawisay wayla dabaaratay isla dabaasheen marka waxa weeyaan hadhow xijaab iyo madrasa lagugu keenay waxaba macalin kama qaba waayo waxa weeyaan hore ayaa loo soo baabi'iyey marka gaaladan shaydaankaa la shaqeeya waxay diyaarsadeen sida ummaddan iyagu siday doonayaan looga dhigi lahaa marka inantii ay muusig soo ciyaarto maanto dhan muusig soo tumato inankii inantii isla dabaashaan gurigi markay yimaadaan waalkuna waxba kama qaban karo macalin loo keenin wax saas uu ka bedeli karaa haba yaraatee ma jirto waxyaabaha kale dhalinyaradaas ay waajahayaan waxaa ka mid ah almukhadaraat mukhadaraadka maskaxda waxyaabahan lagu baabiyo dragska waxaa loo yaqaano marka hore waxay ku bilaabaan baha la yidhaahdo wiil wiilis wiiliska waxa weeyaan waa daraag nooc yaro fudud ayay ku bilaabayaan dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihiin dhammaan waan waan waan tijaabinay wiirka ah kadibna waxaa looga sii gudbayaa daraagiskii waaweynaa type one iyo type two iyo type three iyo type four iyo noocyo noocba nooc cookiin heroweyn mid laysku mudo mid sanka laga qaato walciyaadu billah oo qofku uu waa waa la iibsa weeyaan qofku uu waanlayo gaar ahaan ingiriiska aada buu baalkaas ugu ugu badan yahay carruurta soomaalidu waxaa baabiyeyn waa daraagiskaas iskuulka markuu isagoo dhiganaya ayaa waxaa lagu samaynayaa wax loo yaqaano bulling bulling waxa weeyaan xagajuglayn iyo tahdiid iyo goodin loo goodiyo caruur ka waaweyn oo madow iyo caddaan iyo eeshiyaanba leh oo macallimiin waaweyna oo bahashaa ka ganacsada ayaa ilmihii yareeraa waxay ohanayaan waryaa nala shaqee haddaad nala shaqee weydana wallahi waxaa kugu dhacwad waad arki doontaa ilmaha soomaalidana markaa ma garanaysid inta badan waalidka kuma xidhna oo iska aamusaya iska aamusaya marka hadduusan awood iyo xoog uu wax isaga celiya aanu lahayn yastaslim lilamri lwaaqic waa isdhiibaya markaa bahashii ayuu bilaabaya markuu yaray iibiyo dee isaguna isticmaalaya kadib noloshuu ka dhacaya nolosha ayuu marka damban ka dhacaya markaa bahashaasina aad iyo aad bay ugu badan tahay gaar hadda waddanka holan oo kale dadku iska daayeen waayo waa la fasaxay markii daraayaskii la fasaxay way wada isticmaaleen inay waxa faa'iido lahayn marka arkeen iska daayeen laakiin ingiriiska oo kale waa mamnuuc qofkii lagu qabtaa waa xarid maadaama mamnuuc ay tahay dadku bahashaas afilaatanka bahashaas ay raadiyaan waxaad arkaysaa caruur badan oo soomaaliyeed oo is leedahay mawaalo yihiin waddada siday kaga gudbayaan orad mid orday haddaad aragto bahashii wuu la ordaya soo meed qaadka marka dameerka la saaro dameerkaas wuu waasha wuu ordaba qaadku hadduu sido haruur iyo caano aayar buu socdaa dameerka qaad haddaa saarto dabeerka soo big yidhaahdo ilmihiina saasoo kale noqdeen waxaad arkaysaa mid gawaarida baan iska eegayno dhankaa dhankaan eegayn saa u jiirayo orday markaa waxaad fahmaysaa inuu baashii uu wado uu la ordayo marka daraajiskaasna aada iyo aad ayuu u baabi'isay waxyaabaha markaas dhibaatooyinka way fara badan yihin soomaalka ku haysto wax la soo koobi karo ma aha waxaa ka mid ah dilka oo hadda faraha ka baxay habeen dhaweyd barnaamij baan yaro eegay sanadkan gudihiisa labada kun iyo sagaal sagaaliyo tobankii ingiriiska waxaa lagu dilay labiiyo toban wiil oo soomaali ah sanadkan oo weli aan dhammaan laba iyo toban wiil baa la dilay london keliya waxaa lagu dilay laba sannadood labiiyo afartan wiil oo soomaaliyeed labiiyo afartan canada iyada iskaba dah dhallinyaradii soomaalida canada joogtay iminka dib ayaa dib ayaa waddanka loogu soo qixinayaa oo loo soo wadaa waayo kii wanaagsanaa jaamacad dhiganayay kii shaqaysanayey iyo kii nolosha ka dhacay labada waa la dilaya canada iyo minnesota maraykanka xabad ayaa la isku dila innaga xagga ingiriiskana middi ayaa waa la qalaa sida xoolaha waa la gowracaa marka waxa weeyaan dilkiina faraha ayuu ka batay <coughs> marka meeshaas in aan waxba ka soo naasa caddayn oo waxba laga keenayn tusaale yar baa idin siinaya meeshaa anugu markaan ka quustay waxay ahayd imaamkii shan iyo toban sannadood taraawiixda imaam buu noo ah imaam aada u wanaagsan oo qur-aanka xaafida nin weyne ooya oo meesha carruur badan ku dhalay ninka dadaal badnaa caruur uga dadaal badan weligay ma arag oo iskuul dowladeed aan u dirin ee caruurtiisa iskuullo islaamiya oo lacag fara badan kaga baxday ayay dhigan jireen mar walba waxaad arkaysaa caruurtiisa iyagoo hareero fadhiya oo qur-aanka iyo tarbiyaddii iyo diinta kula dadaalay famaada kaanat inatiija natiijadii maxay noqotay inantiisii ugu weynayd nin soomaaliya inan soomaaliyeed ayaa guursaday laba sano kadib way ka carartay waxay iminka la nooshahay nin shiico ah qolyahan dhagaxa ku sujuuda oo bakistaaniya ayay la nooshay ninkeedii xalaashaa way ka tagtay kaa ayela noos inankiisii inamada ugu roonaa timaha ayuu tidacday sida hablihii dabadeedna iminka wuxuu ka heesaa naydkaraabyada caddaanka khabaraysan ayuu u heesaa hablihii mid kaleo saddexaad odaygii maxkamad ayay soo taagtay ay leedahay wuu ii guuriyey aanan doonayn soomaaliya ama kenya u geeyey wuu isoo xalaaleeyey anigoo aan doonayn waa laba dembi xaggooda oo kala daran in inanta nin loo guuriya waa dembi in la xalaaleeyana waa min alkabaa'ir dembiyada walbe xaggooda gaalo ka mid ta marka waxa weeyaan odagii iminka waxaa ku socota maxkamad london bay maxkamad kaga socotaa qofkaasi see markaa maanta maskaxdiisu ay sheekhaa noqonaysaa inantiisii curadda ahayd dhagaxle shiica ay u gashay nin xalaala ka carartay wiilkiisii isagoo xashiishad iyo balaayo ka rogay iyo khamri uunaadkaabyada ka heeso inantiisii yarayd ay soo ashtakaysay oo gaalada ay u dhiibtay oo fayl la furay maxkamadda maanta ay ku socoto meesha ayay dhallinyaradeennu doonayaan inay tagaan war ma inaad ku baabaadaan baa meesha doonaysaan idinkuna waxaa idinka horreeya idin sugaya xaqiiqda waa taas weeyaan dhallinyaradaasi waxaan aada uga murgood mar walba uga murgoodaa xaaladda ay ku sugan yihiin su-aalaha ay ku weydiinayaan diin la-aanta intooda badan ay ku sugan yihiin soomaalida aan ka hadlaya haddana marka mujtamaca kale la barbar dhigo soomaalida ayaa diin ahaan ugu wanaagsan oo sagaashankii markii la gaaray soomaalida soo qaxday yurub timid yurub xijaab lagama aqoon muslimiinta ku nool yurub kuma aanay dhiiran karin inay dumarkooda xijaabaan laakiin koob iyo sagaashankii ayaa waxaa yimid hablo yaryar oo aan waxbaba ka nahay oo wada niqaaban oo xaafid qur'aana ayaa xeebaha yurub ka soo degay markii la arkay soomaalidii dumarkooda wada xijaaban ayaa muslimiintii kalena ay ku dhiiradeen oy carabtii xijaabkii bilowday oy hindidii bilowday ooy banglaadeshku bilaabeen ooy ummadihii kale xijaabkii ay bilaabeen soomaalidu dadka ugu badan ee masaajidada gacanta ku haya waa soomaali khudabada dadka khudbadda jimcaha akhriya waxaa ugu badan soomaali aanu masjid baan khadiib ka ahay la yidhaahdo alhuda oo ku yaalla magaalada lunton oo london banaankeeda wax diin hadal haya oo diin u dhaqdhaqaaqaya soomaalida ka jirta iyadoo ay haddana saas tahay dadaal wuu jiraa meesha la dadaalaya waan dadaalna habeeni maalin waan dadaalayna laakiin dadaalkii iyo waxaan islahayn fidnada meesha taalla ayaa kala weyn markaa dadaalka aanu dadaalaynaa miro badan ma dhalayo sababtoo ah fitanta meeshaa taalla oo de ay wadaan organisationno ururo dowlad ay dhaqaalo lagu bixinayo ay waddo dee afar wadaadoo meelaha carcarra waxba kama qaban karaan markaa fitanta meeshaa taalla aada iyo aad ayay u fara badan tahay waxaa jirta qolo la yidhaahdo ingiriiska ayay ka jirtaa waxa lahahdo office ofstate waa organisation ama waa urur wasaaradda waxbarashada ee ingiriiska ayuu hoos taga waxay ku doodaan in ay iskuullada inspection ku sameeyaan oo ay kormeeraan siday wax u dhigayaan ay la socdaan ayay ku doodaan waxbaa ka jira laakiin waxay aada u dabagalaan waa iskuulaadka islaamiga ah ee dadka muslimiinta ay samaysteen waxayna ku hayaan cadaadis iskuulaadka kale aan lagu hayn hinduuska yuhuudda kiristaanka hinduuska buudiistaha qolyaha kale aad waxa iyagu ay xoogga isugu geeyeen muslimiinta iskuulaadka ay leeyihiin waayo diinta maanta adduunka ugu faafitaanka badanna waa islaamka waayo waa xaq weeyaan yuriiduuna liyudfiu nuur allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuuri walow kariha kaafiruun si kastay waxa weeyaan u dagaalamaan islaamkii waa faafaya markaa isaga ayay xoogga saaraan qoladaa la yidhahdo ofisted markay iskuulaadka muslimiintu leeyihiin ay yimaadaan caruur yar yar ayaa la soo kicinayaa mid walba qol qol ayaa lala fadhiisanaya saraakiil ka socota hay-adda la yihahdo ofisted oo buugaan iyo qalbaansi inta imanaysa ilmihii yarka ahaa ayaa la baaraya mataqaanaa islamic state ma taqaana daacish ma taqaana waxaasaa leey kuwa wax gogowraca ee suuriya iyo ciraaq meelaha ka dagaalamayay wa ficilkooduna dee diinta islaamka ma waafaqsana islaamka way ka soo horjeeda waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin diinta islaamku waa raxmad raxmad baa nebi maxamed oga soo diray calayhi salaatu wasalaam waad xusuusataan markii lasoo qabtay humaamata ibnu ataan rasuulka calayhi salaatu wasalaam maracaas intuu u xidhay seef qoorta kagama goyn bal masaajidka ayuu nebigu ku hayay maalin walba caanaa la siinayey ilaa saddex maalmood markuu meesha ku noolaa uu nabigu leeyahay maxaad u timid markii dambe nabiga alay slat slam uu iska sii daaya markii la sii daayeyna wuu fakeray wallaahi ninkan dhaqankiisu maaha dhaqankii boqorada maaha wuu islaamay islaamku waa naxariis marka ilmaha yararka ah waxaa la weydiinayaa islaamic state ma taageersan tahay islamic state iyagaa sameeyey daacishna iyagaa sameeyey ninkiina ohan jira obama sameeyey iyo hillary clinton qolyahaas iyagaa sameeyey iyagaana qirsan inay sameeyeen oo ay fangareeyeen oy sameeyeen marka ilmihii yarka ahaa ayaa waxaa la weydiinaya usaama bin laadin ma taqaanaa daacish ma taqaanaa banaybas ma taqaanaa kan ma taqaanaa ilmihii yarka ahaa marka waxa weeyaan waa caburin lagu hayo dadka marka waxa weeyaan muslimiinta ah waxaa la weydiinayaa ilmaha yarka ah iyagoo la kala midba meel lagu laba galay ayaa waxaa la weydiinayaa a maxaa ka aaminsan tahay homosexualityga camalka qowmuloodka maxaad ka aaminsan tahay ilmihii hadduu yidhaahdo waxaas waa waxun madrasad iskuulkaasna waa la xidhaya gebigiisana marka waa inuu yidhaahdaa anigu dad its abtudam iyagay jirtaa iyagay jirtaa waxaan hadday iyaga doorteen iyagay u taallaa laakiin anigu muslim baan ahay waxa anigu kuma dhaqmo waa in ilmihii sidaa yidhaahdaan laakiin waa waxun hadday yidhaahdaan iskuulkiiba waa la xinaya macallimiintina waa la kala eriyaya marka waxa weeyaan culayskaana muslimiinta waa saaray waxyaabaha kaloo la yaab kale waxaa ka mid a islaamka cuqdada laga qabo ama waxaa loo yaqaano islaam phobia cuqdada nacaybka islaamka oo yurub iminka aad sare ugu kacday ilmaha halkaa jooga marka dhibaatooyinkaasaan kasoo sheegnay kasoo sheekeynay ayaa markaa waxa weeyaan haysta marka ilmo yar oo muslim ah oo aanuma bangaadeesha youtube-ka ku jiraa ayaa wuxuu akhriyey iskuulka isagoo jooga suurat lbayina ayuu akhristay kor buu isaga akhrisanaya lam yakun iladiina kafaruu min ahli kitaab wmushrikiina fii naari jahannama khaalidiin waa la qabtay xabiiskaa la geeyey waxaa loo yeeray qolada anti terrorismka loo yaqaano la dagaalanka argixisada ayaa loo yar waa ilmo yaro quraan akristay ilmihii yaraa waxaa lagu yiri waxa akrinay soo baxay waa quraan bu yiri macnihiis miyaad garanaysaa ah, wayma garanay hooyadii baa lasoo qabto xaafadda laga soo kixiyey ma taqaanaa waxa wiilkaa akrinaya ha waa qur'aan adigu miyaad taqaanaa way akrisa waan aqaanaa macnihiis miyaad garanaysaa ah, may macnihiis ma garanay odaygii baa haddaba aabihii baa lasoo kixiyey oo la maanta ilmihiina yaraa waxaanu la suuratu ayuu akriyey hawa waan dee waa qur-aankayga waan akrisanaa marka odaygii gooli baa su-aalo badan loo weydiiyey hooyadii su-aalo fara badan kii yaraana su-aalo fara badan odaygu waxaa leeyahay u k inay noqoto waddan islaama miyaa jeclaan lahay dee maxaan jeclaadaa ama diidaa ma noqon kartaan dad aan musli ahayn baa tihiin marka waxa weeyaan qoyskii waxay markaa qabsadeen garyaqaano iyo looyaro u dooda macnaa waxaa arkaysaa markaas ilmo yaroo qur-aan iska akhristay in loogu yeerayo ciidanka la dagaalama argagixisada waxay ku sheegaan ina yar oo muslimad ah oo caruura yar aada u yar ayaa iskuulka iyadoo iska dhex fadhidaayobaa waxay tidhahdaa allahu akbar allahu akbar bay kaga dhegtay waa la dallacay markiiba xafiiska qolihii baa loogu yeeray kelmaddaana waa kelmadda ay ugu nacab yihiin oo baskaaga haddii mobilkaaga adigoo baska fuushan aad ringtonka dhawaaqa aad ka dhigato allahu akbar adeen aad ka dhigato hadduu allahu akbar yidhaahdo dirawalka iyo rakaabkuba dhulkay taabtay waa yaaceen kelmadaas sida manaha ay manaha waxaa weeye waa cajiib marka inantii yarayd waxaa loo yar intaasoo gawaari intaasoo ciidana isugu yimid sheeg aabbeed wax waa caddee waay ay u oran kartaa iyada iskuulka joogto allahu akbar nin wanaagsan buu ahaa uu geesiye wuxuu ku uri anagu muslimiin baa nahay ereyganna erey xun ma aha macnihiisu waa god is great ilaahay wuu weyn yahay ilaahay miyaanu weyneyn so adiku ma abuurin aniga ma abuurin wuu weyn yahay ilahay iminkaana leh allahu akbar ilahay wuu weyn yahay weyaan iska aamuseen sidii baa marka waxa weeyaan ilmaha iskuulalka sare markay dhigtaan dugsiga sare ay dhammeeyaan waxay u gudbaan college la yidhaahdo six form oo udhexeeya jaamacadda iyo dugsiga sare waa xero fusuq fusuq ka dambeeyaa ma jiro inamada iyo hablaalkaasay isku haystaan xumaana dhabaa socoto waxaa lagu gelinayaa faaxishadii hablaha waan wanaysan jirta war adar meesha inan markaa waxaa ii sheegta waxaa tidhi wallaahi adeer waxaan lagu yidhaahdaa safe sax sameeya safe sex galmo badbaado qabta injir isticmaala rabarkaa isticmaala condom waxaa loo yaqaan isticmaala inantu iyadoo meeshaa ku jirta hadday guursato macalimiintoodii baa ku dul ooyaya waa iska ciyaartay mustaqbalkaagii baa baabiisay fiujarkaagii baa ku ciyaartay waa lagu dul ooyaya hadday garcato ilmo saaxiib ka dhalay ay la timaadana waa loo khudbaynaya ubax baa qoorta loo gelinaya waxaa la leeyahay you are brave and strong woman move forward hore u soco waxaa tahay gabadh geesiyada oo maaragtay muxuu ahaa xoog badan gabadh xoog xoog badan oo geesiyada waa tahay horey u soco waxaa lagu dhiirigelinaya maxay fawaaxishta iyo qurunka ayaa lagu dhiirigelinaya marka waktigii waa imsahleh five minutes shan waxaan ku soo gabagabeynayaa nolosha meeshaa ka jirta waxaa weeyaan caruurta soomaalida qodobka ugu muhiimsan waxaa weeyaan in ay xabsiyada ka buuxaan maraykanka canada ingiriiska yurub oo dhan asbaabaheeda ayaan idiin sheegaya waxaa weeyaan furiinkii oo xad dhaaf noqday soomaalida halkaa joogta dumarkii iyo raggii waa la kalowga dhaqaajiyey magaalooyinka qaarkood waxaa arkaysaa furriinkii inuu marayo boqolkiiba shan iyo lixdan maxaa haray markaa magaalooyinka qaarkood boqolkiiba afartan boqolkiiba konton inuu gaarayo si yaroo fudud waxyaaba maalaa yacniga lagu kala tegaya lacagta la siiyo dowladdu bixiso caydhoo laisku qaqabsado taasoo laisku qaqabsado kow iyo dumarkii marka halkaa la tegay dhaqamo kaloo cusub baana la yimid su-aal ahaan waxaa ku yeeraysa qof gabar soomaaliyeed oo nin nin qabo sheekh maa sheekh ma tahay haa kaalay odayga waan isku kacsannahay waa tegaysaa maxaa isku reerkaaga dhaqo shaydaanka iska naar reerkaaga hayso ilmahaaga u dabe ninkaan niyahow anigu ma hayn karo maxaa dhahay dee baybi ma ihahdo baybi baan doonaya waay dhahay waa qaqalafsan yahay ima yidhaahdo bayli ima yidhaahdo dhaalin ima yidhaahdo xabibati ima yidhaahdo bayli ima yidhaahdo waxyaabahaasaa guri lagu baabinaya ilmahaa loo danayn maayo ku dhex waxaasoo mashaakilaad ay haystaan iyo raggii in badan oo ka mid a ah oo makhaayadaha fadhiya raggii soomaaliya hadday dibo tagana hadday waddan joogaanba makhaayad waa laga keli waayo makhaayadahaasaa la fadhiyaa shaah aan dhammaanin baa la wadaa nin caruurtiisa loo dhigayo ilaahdiidnimo iyo khaniisnimo iyo muusig iyo fusuq iyo qurun oo la doonayo inay hooyadii iyo aabbahu isku duubnaadaan oo iyuriyo diirkeed noqdaan oo ilmahooda bi adaa ka badbaadsadaan gurihii runta haddaan idiin sheego guryihii soomaaliyeed ee dibadda inta badan aabba ma joogo markii guryihii aabbayaashii ay ka wada tageen oo la wada eryey ciddii doontaaba ha khaldanaatee ilmihii meel cedlaa ah shaydaan iyo waraabayaal baa ka helay waa su-aal fiican sheekh maxamed dadka sheekh wuxuu allah yubaarik fiih waxaasoo dhan hadday jiraan dadkii maxay ku eexaysanayaan oo meesha maxay isugu nabayaan waxa weeyaan raggo mise dumarku raggu dhammaan diyaar waxay u yihiin inay soo baxaan oo ay reerahooda halka keensadaan iyagu hadday doonaan ay dibadda u noqdaan oo ay shaqaystaan laakiin dadka baroosimada aasay waa haweenka waxay leedahay caafimaad baan ku haystaa tallaagad baa ii tallaagad meelahaan ooliya miyaa jirta ya halkan yaa ka halkanaa uga wanaagsan oo ciidan la helaa guriga ka shaqeeya halkan wax guriga uga shaqeeya mala iyada habeenii maalin ordow soo taagan iyo wax kaloo ku qufulan oo ah ninku hadduuba soo baxo mid kaloo guursanaya marka intuu ninku naa kale guursan lahaa caruurtan iyo hablahan iyo wiilashan isla baaba-aan iyo dee waxa weeyaan waxaa yaree sandareeraha yaree gaaladu bixiso oo laysku nabayo laakiin waxa laysku nabaa meeshaa yaalla habeenatee malaha waxaan markaa soo gabagabaynaya hadday dadka halkaa joogaan way daawanayaan waxaan ugu naseexan lahaa in hooyadii iyo aabbuhu ay isku duubnaadaan oo ilaahay dartii ay isugu duubnaadaan ubadkooda si ay u badbaadiyaan sida keliya ubadka lagu badbaadayn karo waa aabbayaashu inay guriga joogaan reerka waa waxaad arkaysaa reerka hooyay aabba ay wada joogaan inta badan caruurtooda inay caruurta kala dhaanto laakiin caruurta baaba'day ee jeelasha ka buuxda ee macdonaldska taagan meelaha beegarka lagu cuno ee macdonaldka loo yaqaana taagan ee waddooyinka london taagan waa caruurta guryihii aabbayaashood ay ka soo tegeen waxaan kusoo khatimayaa markaa muxaadaradaydan waxay ka soo bilaabatay magaalada jigjiga qabri bayaax harta sheekha buurama iyo hargeysa oo maanta aan kusoo gabagabaynayo waxaa iiga soo baxday markaan intaasoo meelo soo maray sidaa u dhowtihiin innaga dhammaan soomaali in aynu dalkeennii hooye ku nahay transit transit waa garanaysaa soo maha waa qofka meel ku sii hakado intaanu sii duulin waayo waxaan arkay markaan jigjigo tegey harta sheekha tegey qabr tegey boorama tegey wadaad iyo waran leh waxaa la tagaa meel la yidhaahdo aw sheedheer aw bare dadku kaarar bay wada sitaan dhabtaa u wada taagan dhammaan waxaa la doonayaa qayb waxaa loo qaadayaa australia qayb waxaa loo qaadayaa canada qayb waxaa loo qaadayaa maraykanka qayb waxaa loo qaadayaa yurubtaa kale gaalada markay na arkeen soomaali ahaan na daraaseeyeen waxay ogaadeen dhulkaa barafka garanaya wax lagu jeclaaday inaan dhulka aada u jecel lahay marka waxa weeyaan wadaad iyo waran leh kaararkaasaa la wada sitaa usbuucii waa la dusaya waa lasoo jeegaraynaya meeshuu marayo marka haddii laa qadar allah la yidhaahdo maalin fura soo wada bax sheekh maxamed maxaa inoo soo ha waa cidnama harayso laakiin anigu maanta markaan arkay nolosha hargeysa iyo waddankeeni boorama jigjig meel kasta taalla wallaahi uma wallahi iyadaa kama iyadaa kama halkaa waxa weeyaan cuntada taallaa waa cunto sumaysan oo kiimika iyo balaayo digaagga waa wax la irbadeeyey beedku waa wax irbadaysan khudraddu dhalinyarada ka shaqaysa waxay ka sheekeeyeen hamo waaweyn ayaa waxaa lagu gurayaa iniintii tufaaxa jaafeel baa lagu darayaa dabadeedna markaad tufaaxa soo iibsato qaniinto oo aada meel dhigto aroortii afku abuur ka sii daynaya meeshaad ka goosatay dalkii maanta waxaa dhamaynaya kansar iyo beer xanuun waxaan kusoo khatimayaa muxaadarada oo iyadana muhiima laba daqiiqadood hadaa isiisa sheekh kusoo gabagabaynaya insha allah bal meeshaa weydinka ku yaacaye maxaa laga shaqeeyaa maadaama adigu aanad professional qof xirfadla aanad ahayn markaa meeshaa timaado waxaad ka shaqaynaysaa shaqooyinka soo socda koo suuliyada waxaad arkaysaa subaxdii markaad london iyo meeshaa doonto tag soomaali badan iyo carab badan iyo muslim badan oo suuliyada ka soo daloolaya nin weyno ama gar weyn oo halkaasaa ah isagama saxay dhiidka oo maanta o dhan suuli ma saxay sideed saacadood suuli maraykanka iyo kanada digaagga dhuunta la jaraa oo dhiiggu wuxuu ka daadanayaa hanqowga shaqada kale ugu badan laga shaqeey waxa weeyaan oo xaaraama sheekh maxamed sheekheenu uu fadhiya xafida allahu tacaala waxa weeyaan in gaalada gabowday guryaha lagu hayo inaad bambarka ka bedesho xaafaayadda aad ka bedesho diyaar mautiin saacaddii waxaa lagu siinayaa shan iyo toban geli toddobiiyo toban siddeed iyo toban doolar waa shaqada ugu badan weeyaan dadku ka shaqeeyaan hebel baa guri soo dhistay muxuu soo dhistay xaafaayaduu bixin jiray xafaayaddaas ayaa laga shaqeeyaa waxaa laga shaqeeyaa suuriyadaas waxaa laga shaqeeyaa gudaafadoo la guro xirfad meesha lamaa tegin dhakhtar ma tihid weliba ingiriiska wax ku bartay macalin ingiriiska wax ku bartay ma tihid waxba ma garanaysid markaa meeshaad tagto waa inaad xafaayadda gaalada ka bedasho ama maaragtay aad suuriyada maydho ninkii odhan jiray laandheeraan ahay ah, laandheerahii suuligu ka shaqeeya anigu ah. ah, laandheeraan ahay oo god baan ahay gobnimadii laandheernimida suuligu ka shaqeeyaa masaxaya ama taxi taxigaana waxa weeyaan maalinimadii ayaa roon habeenkii maxaa la guraa khaniis khaniis loo geynay baa la guraa niman baa isu geynaysa waxaasaa laga shaqeeyaa qurunkaa ayaa laga shaqeeyaa meesha waxa yaalla shaqo sharafna lama taalo shaqo karaamo lama taalo maadaama adigu aanad aqoon lahayn oo iyagu aanan wax ku barin suuligaasaad ka shaqaynaysaa ama digaagaad dhuunta jaraysaa ama xafaayadahaasaad bedelaysaa ama tagsi baad shaqaynaysaa soo ma taqaanaan wajman wax la yidhahdo guryaha ilaaliya ma aha ama wajman baad noqonaysaa guri maanta o dhan la dhisayay baa lagu lehay habeenkii o dhan labaiyo toban saac soo jeed oo aana seexan roob saa u taagan tahay caawo odil shaqadeeduna waa taa marka meeshaasi dee wax baraka iyo wax wanaag ay leedaha haba yaratee ilaahay dhulkeenna ha inoo barakeeyo dalkeenna allah inoo xafido ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kuwa halkaa jooge muslimiintaana diintooda iyo iimaankooda allah u xafido innagana dalkeenna allah ina jeclaysiiyo waa inagu filan yahay ilaahay wanaaggiisa ha ina tuso wsal allahuma calaa nabiyina maxamed sal slm jazakum allah khair wbarak allah fiikum dadka yurubta wada doonayay yoolkii ka habaabay yaryarka iyo caruuraha fakaday eesha wada goostay waxaanay la sii yaacayaan waa yiqiin xumo eh mid la yaahin miduu yahay cuniya miduu yaxaas qaatay miduu xuudkii nebi yuunus yalamsadoo ruugay inta lagu yato ay ee wagaayuuqba laga haynin dadkii yaacay waxa ay arkeen xaalad yaa badane marka yurubti gaadheen ayay dib u yabaaleene iyagoo yeblada imisana gegi yegleesheene wixii loogu yeedhaayay iyo yabaqi beenowgi baraf baa arliga yuurura waana debedyaale waa kuwaa yumbudha ee fadhiya yacyiga reeraah waa kuwaa yumbudha ee fadhiya yacyiga reeraah wax la yeeli kara lama arko xaalku waa yama yididiiladoodii ma noqon meesha waxa yaalle ninna xoolo kama soo yabdhado aan laga yaqaafayne waxa ruuxa lagu yuubayaa yoom wuxuu liqo jirinyiirta iyo maatadii lagu yamaayuuqye waxa ay la yooyootamaan yowga gaalada eh yemyem iyo qadaad weyn ayay gacal ka yeeshaane yaryarkay kaxaysteen markii yoom cad laga qaaday yowqanka iyo waa taa hadeer yoonku baxayaaye kunta eel oo fog bay yowda ka hayaane waa kaa yururuci galbadayeyda loo wadhaye allahaw yasiro xaaladuhu waa wax soo yacan